لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شاء الله تعالى كلمة خميستنا وحن كلها لدونا محنة العلماء المسلمين وما فيها من العبر محنة يدباتي علماء المسلمين تلسومر يهوري يوحى كدح سغن أو عبرة والعبرة لمن يعتبر cibri qaadashadana waxay dan u tahay qofka cibri qaadanaya culamadaasaan ka hadlaynaa waa lhudaa qaar ka mid a imaam shaafici imaam malik abu xaniifa iyo axmed bin xambal iyo a'imadii ka dambeysay culammadii muslimiinta ka dambeysay ahlusunna waljamaaca horena waxaanu usoo barannay markaan ahlusunna waaljamaaca leenahay qabuuriyiin ma ahan iyo mushrikiin ee waa ahlu sunnihii nebiga raacay calayhi salaatu wasalaam kitaabka qur-aankaa mabda' ka dhigtay sunnada nebi maxamed raacay ilaahayna aan u sharig yeelin maaha qabuuriyiinta maaha magacii way qaateen siyaasiyiin bay u qaateen laakiin shaqo kuma le magacaas waa ahlu shirki wadalaal ahlusunna waljamaaca marka laga hadlayo ummadihii hore muslimiinta la sharaxayo imaam shaafici iyo maaliki iyo axmed bin xambal baa ka mid ahaa waxaan rabaa marka inaan soo qaato mid ka mida ah a'imadaas maanta ama qaar ka mida ah insha allahu tacaala imaam axmed bin xambal oo ugu nolol dambeeyey mixnadii qabsatay siduu u dhibtooda u saxariiray iyo manhajkuu ku sugnaa siduu ugu adkaystay aakhirkiina ugu guulaystay ayaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala wuxuu ilaahay naga waafajiye maanta saad ogteen axmed bin xambal ashiibaaniy raximah allahu tacaala wuxuu dhintay laba boqol iyo kow iyo afartankii hijrada wuxuuna la casri ahaa casrigii dowladdii cabbaasiyiinta ee ay kala hogaaminayeen saddexdii nin ma'muun walaalkii muctasim iyo wiilkiisii alwaafiq mixnadda marka waxaa la yidhaahdaa dhibaatadii la geystay xilligaa dhacday wuxuu ku soo toosay xilligii ay soo baxday fikirka ama nadariyada odhanaysa qur-aanku waa makhluuq subxaana allah qur-aanku waa makhluuq waxyaabaha kaluu la mid yahay oo makhluuq ah ee kalaam ilaahay ma ahan nadariyada noocaasa ah, niman jahmiye ah iyo kuwo kaloo muctasilaha ah ay keeneen amiirkii bay ku qanciyeen taariikhdu marka ahayd laba boqol iyo siddeed iyo toban taariikhda hijrada ayuu wuxuu soo saaray amiirkii cabaasiyiintu almaamuun ibnu haarun rashiid wuxuu soo saaray wareegto odhanaysa dhammaan caalam alislaami waa in laga hirgeliyaa culimmaduna ay fatwootaa masaajidadana laga sheegaa qur'aanku inuu yahay makhluuq khalqu lqur'aan subxaana allah baqdaad buu jooga markaa shiikhu raximah allahu tacaala culimo kaloo badan baa joogay oo saaxiibadiiya zayd waxaa ka mid ah yaziid ibnu haaruun waxaa ka mid a ah caalimkii weynaa isaga saaxiibkiis ahaa yaxya ibnu maciin raggaasoo dhan baa joogay amiirkii u joogay dowladdii muslimiinta u joogay baqdaad markaa shaam meel la yidhaha tarsuus buu joogaa ninka amarka soo bixiya khaliifka guud ee muslimiinta ee yidhi qur-aanku waa makhluuq la taliyihiisii buu la tashaday muctasilada ahaa masiibada fiiri meesha ka socoto nin jahami oo muctasiliya axmed ibni abi du-ayb ninkaasaa kula teliyey qur-aanku inuu makhluuq yahay fikraddaa hormari kuna dagaalan hirgeli maamuunna waa qaatay subxaan allah baqdaad baa amiirkii joogay ibraahim baa la odhan jiray culimmadii buu shiriyey wuxuu ku dul akriyey wareegtadii amiirka guud ee muslimiinta ee ahaa inay culimmadu qiraan soo dhoweeyaan fikirka odhanaya khalqulqur'aan hal mar baa laga wada booday markii hore ninkii diida waxaan u dirayaa buu tarsuus waa shaam haddii xagga la geeyo oo amarkii amiirka u diidana waa dil waxaa la filaya wax kale maaha saddex meelood oo laba meelood markii hore waa diideen ilaa berri baan idiin kaadinayaa buu haddaad diidaan ood ku adkaysataan oo tidhaahdaan aanku makhluuq ma ahan anigu waa idin gudbinaya amarkaasa qaata haddaba joogi ka fiirsada habeenkii baa la walwalay raggu isku adkaysi maaha iskumade ama ah ayaga wada culumaa yaa qaar waxay isugu sheekeeyeen makruuh baana makruuh qof la khas baan nahay yucdar bikaraahana lakugu cudur daarayaa waagu markuu baryay yidhaahdeen naquul maa qaala amiiru lmu'miniin amiirku wuxuu yidhaan ku raacsannahay markaasini bilafdi baan rabaa laf ku dhawaaqa waxaad tidhaahdaan qur-aanka waa makhluuq markaas ad adkeeyeen lafdi baana waa idin dirayaa bu haddii kale sidii ay rabeen u sharaxeen bay u sharaxeen iyagoo iska ilaalinaya qaar badan buu diray amiirku u diray amiirka hortiisaay ka qirteen khalqu lqur'aan inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun kuwii diiday ee shan markaan shan baa soo hartay oo uu ku jiro axmed bin xambal iyo wiil dhalinyaraahooda axmed jizamburi la yidhaahdo iyo saddex kale ayuu yidhi adinka waxaa idiin qabanayaa salaatata ayaam haddaad diidaan waa laydin diraya axmed bin xambal wuxuu yihi qur'aan kalaamu llahi laa aziidu walaa anqus intaa ka badin maayo qur'aanku waa kalaamkii ilaahay waagu markuu baryey saddex baa haddana insixaab samaysay labaa soo adka labadaasaa ku adkaysatay waa laba axmed axmed bin xambal oo culimmadii waaweynaa marka ku jiro odayna ah reer baqdaad iyo axmed ibnu jundi jundisaburi labadoodii baa la kaxeeyey xaggee loo wadaa shaam si loo dilo maxaa yeele dawladdii bay khilaafeen amarkii dawladday khilaafeen amarka dawladduna waa baatil imaamkii dadkao dhanna imaamkay fiirsanaya intaan la qaadin ayaa nin odayo saaxiibaan ama olooladii raasida usoo galay wuxuu yihi yaa imaam axmed waa lagu qaadaya waana lagu dilayaa afalaa taquul maa yaquulu asxaabuk maa sida saaxiibadaa yidhaahdeen maa dhahdi isku qariisla arrinta qalbigana mabda' gaara afkana waa maa ka tiraahda aada u fiiriya sheikaas weyne caalimkaas ilaahay ku suga diintiisa iyo mixnada xilligaa jirtay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa sadiiqi idhab ila albara banaanka tag buu yidhi bal dadka fadhiya soo fiiri dhalinyaradii ducaadii waxay o dhan baa nin walba qalniga buug buu la fadhiya iyo waraaq waxaa la rabaa ereyga ugu dambeeyey axmed bin xambal uu ku hadlo in la qoro dadkana loo fatwoodo banaankuu tegay wuxuu soo arkay dad fara badan oo mid walba isla dul fadhiyo khaddii qalinkii iyo waraaqdii maxaa sugaysaan kelimada ugu dambaysa imaamku ku hadlaan sugayna wuu soo laabtay u dad badanoo ku sugayaa meesha fadhiya idan amuut buu yidhi walaa ubilla haaulaa fiira hadalka amuut waa dhimanayaa buu yidhi intaan kuwaas lumin lahaa oo aan dhihi lahaa qur-aanku waa makhluuq waqad fafacaltu kada wa kada fatwo aan bixin lahaa dadkana loo sheegi lahaa ummadduna saa ku baadiyoobi lahayd anaa dhimanay idan amuut walaa ubilla haaulaa mowqifkiisi baa lagu soo kaxeeyey geeriba isu diyaari silsiladaha ku xiran firti baa lagu wadaa waa sheikii daacigi weynaawa ciraaq oo dhan baa lasoo dhaafiyey shaam baa lasoo geliyey habeen baa u dhimanaa meeshii uu socday oo uu joogay maamuun amiirkii daalimka ahaa ee rabay dadka inuu ku laayo arrintan iyo la taliyayaashiisii jahaniyada iyo muctasilada ah shayaadiinta ah waxay rabaan imaamku markala keena meesha in lagu dilo masalada soo afgaranto fikirkoodu hirgalo iyagoo adeegsanaya awooddii dawladda maxay adeegsanayaan awooddii dawladda ise kaa hoos bixin mar walbaba sindiiqu waa saas isagoo awooddii dawladda adeegsanayo maanta taaquut garab istaagaya waa kii u walaalkiisa mid kale waa ay fahmayaan baan u malayna rijaasha yaqaana dadka dawaaqiidda amiirulmu'miniinka u yaqaan marka meeshii uu tuuladii uu soo gaadhay berrioo kale wuxuu la kulmayaa ma'muun habeenkiibuu ilaahay baryay subxaanahu wa tacaala ilaahay buu tuugay waa baryootamay ilaah wuxuu yidhi qur-aankan hadduu kalaamkaagii yahay waa la yahay ninkaas iyo indhahayda yaana is arag iga kaafi kaas waagu markuu beriyey ayaa waxaa u yimid xaajibkii ninkii loogu talagalay inuu wado oo u geeyo amiirka tarsuus inuu geeyo oo ooyayaa u yimid markaasuu yidhi maa maxaa kugu dhahay tuwufiya amiir lmuminiin albaarixa buu yii xalay amiirkii baa dhintay buu yii sujuudukana la dhacay wuxuu looyay ilaahay siduu u aqbalay ducadiisa iyo farxad kana wuxuu la weynayaa amirkiisii baa dhintay nacam magac ahaan waa amiirkii mu'miniinta oo culamaa muslimiin maaanay gaalaysin maadaama isaga la sirayo oo taaquudka ninka ahay garab taagan yahay muctasiliga hoostaa laga xaribeen ee jaamiyada amiirkii waa dhintay meeshii baa laga soo celiyey tarsuusa kada shama dhexda markay soo marayeen ayaa saaxiibkii da-da yaraa axmed ibnu jundisaburi geeridi baa qabatay ilaahay waktigiisii baa la gaaray intuusan dhiman buu dardaarmay marka ciidan baa la socday geesaha ka socda ilaalinay yaa imaam axmed lasta ka min yani mili anoo kale ma tida adiga dadkoo dhan baa ku fiirsanaya ereyga kaa soo baxaa fatwu noqonaya ummaddaa qaadanaysa ilaahay ka baq buu yidhi ku dhimo calaa maa anta calayhi yarkii dhimanaya sii dardaarmay geesigii daada yaraa ku dhimo arrintaadan yaan lagaa dhaadhicin oon wax kasta hadday dhacaan maxaa yeelay hal mar oo aad khalad ku hadasho zillat lcaalim baa la yidhahdaa ummad badan baa ku fasaadaysa ilaahay ka ba dardaarankaasuu siiyey imaamku ka warramaya wuxuu yidhi fashajacanii waa igeesinimo geliyey wuxuu adkeeyey quwaddaydii iyo go-aankaydii wuu dhintay raximahu allahu tacaala meeshaasuu ku dhintay silsiladihii oo ku xiran buy waxaa ku tukaday jinaazadii imaam axmed bin xambal raximah اllah baqdaad baa lagu soo celiyey keligiis weli dowladdu go-aan kama gaarin xabsi baa lagu haynaya amiirkaas walaalkii baa la wareegay almuctasim muctasim nafdii walaalkii buu sii horqaaday maxaa yeele la taliyayaashii baa fadhiya shayaaiinta meesha fadhiya weliba maamuun wuxuu ka dardaarmay axmed ibni abi du'ayd ninkaa la tasho waa nin fiican waa nin dowladdeena taageersan waa mukhlis abababa ninkiibuu kala dardaarmaya ibliiskii ninkaas waa ninkii lumiyey ummadda intaa uu taagay axmed bin baa taagan ummaddii kale mid la dilay ibn abubuubiyo waa la dilay markaasuu ka adkaystay inuu dilo maxaa yeelay odaga markidiisa hadduu ku dhinto mawqifkii weli waa jiraa dadkii wixii shiiku ku dhintaanu ku dheganaanaynaa baa la dhihi oo nafta oo dhacdo arrintu kuma hartaba waa kusii adkaataa marka qofka lagu dilo mabda adag oo xaq ah markuu dhinto waa sii bullaalaa xaqu ma damo maxaa yeele qofkaa muxuu ku dhintay oo naftiisii u dhimatay arrintaa darteed wallahi waa xaq wuxuu u dhintay waaba xaq abaalmaalis marka wuxuu yidhi ka yeeli maayo inaan hadda dilo ma rabo bar buu u qoray karbaash waa la karbaash waa yeelkii waa la garaacaya waxaa la gar maalintii maalin baa la garaacayo waa la soo bixiyaa waa la garaacaya rag baaba isu bedelaya garaacistiisa karbaash ilaa khamiiskiisii iyo jismigiisiiba isku samaysmeen waa la keenaa maada taqulu can alqur'aan alqur'aan kalaam ullah waxaa loo diidayaa fursad uu kula hadlo kula doodo muctazilada iyo jahamiyada dil bay leeyiin dil ama xir taladana qaado maalintii dambaa ilaahay qalbigiisa wuxuu ku soo riday ninkii amiirka muctasim waa la keenay waa la keenay waa la keenay odaygii mar walba intii uu taagan yaha waa la celinayaa sida loo karbaashayo miyirkaa daboolsoomaya miyir dabool waa dhacaya waa la jiidaya biyaa lagu shushubayaa xabsigaa la geenaya dadweynihii waxay wada maqlayaan maanta daarulimaara la keenay shiikhii arrintii baa laga sheegsiin waayey weli mawqifkiisu ku dhegan yahay ah, culimmadii kale kii qalbiga kala jirana meesha ka soo ducaynaya isagoo daciifa isqarinaya bir adag buu noqday bir la loodin waayey maalintii dambe wuxuu yidhi alla ii keen waa la keenay odayga silsilada ku xiran lugahaas jiiday markaasuu yidhi inaan ku sii daayaan rabaa laakiin hal eray oo ku dhow qur-aanku inuu makhluuq yahay sheeg hal eray xoogaa cun las odhan karo waa oday waa tanaasula camal markaasuu yidhi hal su-aalaan qaba haddaad ii ogoshahay yaa amiira almu'miniin markaasuu yidhi su-aal iyagii baa qaydiyey fursad ha siinin shubuhu wareejinaya ha dadku kugu diraya xaaladooda ha siinin warkiisa ilaali shubhu wataa shubhu daadinaya fursad lama siiyo kanoo kale mubtadic weeye khaain weeye balaaya ku qure markaasi bal hadal qul asma intaasuu lahaadaho hadal waan dhegaysanayaa markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin hal aayada qur-aanka ilaahay ku taalla jawaab ha ka keenaan buyidhi nimankan ku garab jooga قال الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون سبحان الله mid nebigow haddii mid mushrikiinta ka mida ay ku magan galo yacnii dagaalka marka lagu jiro ama nabadge nabadgeli uu ku yidhaahdo ma aha magangalka hadda qabuuriyiintu ay nabiga magan galaan uu dhintay hadda nabiga calayhi isalaatu wasalaam in nabadgeliyo badbaadi hadduu ku yidhaahdo magangeli oo cadowga kale iyaan la arkin o yaan la dilin oo muslimiinta kale yaana dhibaatayn xataa yasmaca ilaa uu ka maqlo kalaam allah ilaahay kalaamkiisa uma abliqu maamanahu kadib gaarsiin meeluu aaminku yahay minman yusmac buu yaa amiira almu'miniin yaa la maqlaya ninka cidka cidda ma yani kalaamkiisa la maqlaya yaa waaye shib waa la isfiiriye allah waaye hadduu dhahdo ilaahay kalaamkiisa qur-aanku muxuu noqonayaa kalaamullah haddii la aamusana jawaab ma leh u jawaabu yidhi marka maxay dhihi muctazila maxay dhihi indhaha jiniiska ale waa isfiirfiiriyeen alam naqul laka ya amiir almu'miniin hada khaa'in lahu shubha kaiir ninkan waa khiyaano badan yahay shubha badan buu leeyahay shaki buu ku geliso kumaana dhihin waa aragtay hadda wuxuu keena bal fiiriya dheh markaasuu dha inahu qara'a aayata min kitaab illah aayad kitaabka ilaahay waa akriye u jawaaba markaase waxay yidhi mid baa soo booday ibn abi ducayb khaain isaga ah oo diinta bedelay wuxuu yidhi yaa imaam axmed ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay cardullaahi naaqat allaahi ardullahi iyo naaqat allahi ma sifo ilaahay baa wuyii dhulka ilaahay ba allah iskale sax xashii nabiyullaahi saalixna ilahi wuxuu ku tilmaamay naaqat allah tanna waa kalaam allah saas unbay la mid tahay ee laakiin kalaam isaga ka soo baxay maaha subxaana allah fiiri shubahada kale uu la yimi markaasuu yidhahdana su-aal kale ma lai ogolya kalim baa la yidhi walaasada aabadin xoogaa yar hadal kuwan kale intay doonaan bay hadli karaan in yar hadal markaasuu yidhi qur-aanka waxaa ku taal nabi cibaadii inii ana algafuuru araxiim ana cadaabii huwa alcadaabu alaliim addoommadayda u sheeg anigu inaan ahay mid raxmad badan oo dembi dhaaf badan una sheeg inaan ahay cadaabkaygu miduu cadaabkiigu xanuun badan yahay cidda xanuunkiisa oo dhahaya inii ana alkafuuru raxiim yaa waayo dhah waa lasfiriye uktulhu ya amiir lmu'miniin bale dil kama dheen dil mar dambe ha dhegaysanin intuu soo istaagay oo dhegta afka u saaray buu yihi inaan ku dilo marra buu yihi hal eray oo iqaboojiye ku hadal laa aziidu calaa dalika buu yidhi ya amiira almu'miniin markaasuu yidhi idan aktuluk waa ku dilayaa buu yidhi ilaahay ka baq buu yidhi aad hor istaagi doonto saan maanta kuwa hortaaganahay kaasuu xoogaa baqay ninkii amiirka cabsi baa gashay yow kule marka haddaynin haddii kale dadkoo dhan buu kugu dirayaa amiirkii dowladdii uu ka gar helay ma'muun buu gaalaysiinayaa aduu ku gaalaysiinayaa awaka ha sii daynin dil wuxuu u yeelay kii shaqaalihiisa markaasuu yidhi odaga labada gacmood ka jiri dulmiga intaa le ka war xujo looma hayo aan ahayn dawladdaa jabaysa oo siyaasaddii dawladdaa meesha ka baxayse ninkaan meel saarba de labada gacmood baa alwaax loo dhigay hoos loo dhigay halkaas lagg bash labada waa laga jiri waa miyir dabal soome biyuu ku shubay biyii marka lagu shubo soo fariistay amiirkii dhegta afka u saaray inaan ku dilo ma rabo haygu khasbin inaan ku dilo qul shay-an waxuun dheh indhuhu kala qaaday alqur'aan kalaamullah <clears throat> inkaas soo booda haddana jiida buu yidhi fogeeya qabaxahu llah waa eedeey asagoo la jiidaya qolkii la keen hilbihiisa qaar hargihii ku dhegay qaar baa dusha ku bislaaday si loo karbaashayy maxaa laga rabaa hal masala qur'aanku inuu hal mar dhaho qur'aanku waa makhluuq cid kaloo haartay ma leh hal qof baa alla sugay subxaanahu wa tacaala liiclaa'i kelimatihi maanta wuxuu noo imaan lahaa qur'aanka oo lagu hayo waa hadal bini aadan ama waa hadal cid kale ku hadasha ama lagu doodayo ikhtilaafu alculamaa iyadoo lagu hayo culamada qaar waxay tiri alqur'aan kalaam ullah wa bacdum qaaluu kalaamu eh, eh, jibriil ashcariyada haddaba qaar baa yidhaahdeen kalaam ullah waa ka warwareegaan qaar ba laakiin ma cadaystaana waa isqarinaya imaamkii waa la xiray markuu muddo xirnaaba haddana la keenay markii u dambaysay baa la keenay wuxuu yidhi su-aal miyo gashaa nimanka aan la dooda ma kula doodeyna dheen mubtadic lama doodo maxay iska ilaalinayaa a banaanku dhigaya ma la doodayna aday anaga dhe adiga go-aan ka qaado marka adiga go-aan ka qaaday dhaheen amiir almu'miniin waa la keenay isagoo la tabcaana la keenay inuu isagu xabsigaan iyo dilkaan iyo jugtaan uu ku dhintuu ka baqayba wuxuu u arkay inay suncad u tahay inuu iska sii daayo laakiin haddana saaxiibadii waa inuu raalligeliyo golihii kabinetka la taliyayaashii baa waxay rabaan in la dilo nimankii la taliyayaasha mustashaar lacdam ninkii ugu weynaa axmed ibn abi ducayb ducayb qabaxahu allah walacana ninkaasaa taagan iktulhu ya amiir almuminiin buu ku hayaa dil waa la keenay munaadaraan rabaa in la hadlaan rabaa la doodaan rabaa buy markaasay diideen waxay yidhahdeen waa bidco dood inaan la doodno mubtadic ninkaan lama doodayno markaasu wuxuu yidhi qur'aan iyo kitaab baan u kala baxayna adigu waxaan qur'aan iyo kitaab ahayn ma taqaanid miyaada yidhahdeen mar walboo la keenaba qur'aan kitaab iyo sunna maxaa u tidhahdaa kitaab iyo sunna markaasuu yidhi wahal diinu diintu miyaa ilaa labadooda mayo diintu wax kala miyaaba diintu waa kitaabka iyo sunnada ii keena wax kale oo aan ku qanacon kitaabi sunno ahayn nimankii waa diideen in lala doodo markaasuu yidhi hadal marka wax yar hadal hal su aalan ku weydiinayaa buu yidhi yaa amiira almu'miniin amiirku waxaan la celinayaa ilaahay ka boqo toobadkeen buu yidhi marka labaad waxaan ku xasuusinayaa arrintaad sheegayso saad u sheegaysaba hadday tahay rasuulkii ilaahay ma garan waayo markaasuu yidhi maya saxaabadiisii ma garan waayeen abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali markaasuu yidhi maya laakiin sakatuu way ka aamuseen markaasuu yidhi alaa taskut maa sakata bihi nebiyu adiguna maa ka aamusni wixii nebi maxamed ka aamusay soo ma sheegi nebigu miyuu sheega maya adna maa ka aamusni fa atraqa qoortii u laalaadiyey amiirkii markaasay arkeen amiirkii oo welwelsan ma bika ya amiira almu'miniin maxaa kugu dhacay ninka maa dishid ninka maa xirtid ma aduu fikir kugu shubay maanta waa sii daynayaa yuri ninkan markaasay caroodeen qaar baa inay iscasilaan ku wuxuu wuxuuna dadweynihii oo dhan baa iigu caroodeen liajli imaam axmed laakiin shardi waxaan uga dhigayaa gurigiisa kama soo bixi karo cidna waxba uma sheegi karo ha la wado isagoo nabada allahu akbar imaamkii waa la kaxeeyey allahu akbar marka la yidhahdo ma waxaa hasabtaa sanaadiqadii weerarkeedin kusoo qaatay allahu akbar waa magacii ilaahay markaanu faraxnoo guulaysanno aan dhahnaa allahu akbar sewa marka waa la soo kaxeeyey gurigiisii baa la keenay nin dhakhtaraa loo keenay hidihii jirkiisa ka mid ah ee go ay baa laga jarjaray laga jarjaray culimmadii baa soo booqatay saaxiibadii isdhiibay ayaa soo booqday darbiguu sujeed hal qof lama hadlin markaas de mukrahiin baan nahay waana la khasbay ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan so-aan lama dhihin shib buu ka yidhi isaga iyo culimmadaasoon wada hadlin bay adduunyada kala faaruqeen wuxuu ka xaraysan yahay shiikhan uu naftiisu huro ugu yaraan si ummadda ugu badbaado maxaa yeelay shiikha caalimka ahi ama dadku fiirsanayaan lamid ma aan qofkan caadiga wixii uu halleeyahay ummad badan baa hallaabaysa hadduu wax saxana ummad badan baa ku toosaysa imaamkii ibraahim baa u yimid ninkii magaalada baqdaad maamulayay markaasuu ilaahay dambi dhaafi ii adigu ilaah u toobadkeen bay marka koowaad oo qir ana alqur'aana kalaam allah geesu iska fiiri amiirka arrintaa ma ogola uqir waashhad ana alqur'aana kalaam allah qolkiiba ku qiray idan wuxuu yidhi ilaahi ha ku cafiyaniyo iska tag daawadii iyo dhakhtarkii iyo daaweyntiibi a lagu waday dadku aad bay usoo booqanayeen mawqifkiisii baa sugnaaday ilaahayna waa caafiye caafimaad buu u qoray subxaanahu wa tacaala waa ka kacay isagaa ka nolol dambeeyey muctasim iyo axmed ibni abi du'aybkii daalibka ah isagaa adduunyada uga dambeeyey fulayo geeri kuu dhaweyda diinkii ilaahayna waa u taagnaa ilaa markii dambe ahlusunna waljamaaca ay isku raaceen waktigaas keligiis inuu ahaa ahlusunna waljamaca ahlusunna waljamaca farabadni iyo maaha iyo waa mabda lagu sugnaado siduu yidhi cabdullaahi ibni mascuud markuu ka hadlayey sunnada cidda ku toosan wuxuu yidhi yacni ciddii xaqa waafaqda weeye ahlusunna waljamaca wain kunta waxdag keligaa baad ahaatid imaamkii laba arrimood baan kala baxaynaa qisadiis markii dambe amiirkii baa u yimid gurigiisii baa la ballaariyey waxaa maalmo dhamadan baa maarata haddana laga codsaday inuu cafiyo dadkii amiirkii wuxuu ku dhawaaqi laalyahay qur-aanku waa kalaam ilaahi waa walaalkiis ayuu xukminayaa hadduu sidaa yidhaahdo dadna hore oo loogu laayay wuu iska aamusay laakiin dadka nina kuma jujuubin mar masaajidadiiba gashay culimmadiiba hoos wada dhahaysa ardadii dadkii o dhan qur-aan kalaam ullah wallah kalaam ullah alxamdulilah ilaah baa sheekha sugay caalam alislaami oo dhanba muxuu u noqday difaac difaacay manhajka ilahi rasuulkiisa waxaa la yidhahdaa mixnadii imaam axmed bin xambal qabsatay labaan ka faa'iideyna marka koowaad ahabaat ahabaat cala alxaq inaad xaqa ku sugnaato naftaadaba aad ku weydide wax ka qaalisanoo qofka haystaay oo micnaha marka laga hadlayo waxyaabaha maadiga nafta ma jiraan laakiin macnahu haddii la yidhahdo islaamka iyo nafta waxaa qaalisan islaamka ilaahay oo lagu kufriyo iyo in la dhinto waxaa fudud in la dhinto asabaat asabaat qofka islaamka inuu diinkiisa ku sugnaado waa laga qaadanaya shiikaas dhaqankii uuna baray shiikhu ahlusunna waljamaaca raximah llahu tacaala marka labaad maxaa laga qaadanaya munaadara sharciya waxa la yidhaha munaadara dooda sharciga ee xaqa ah ma aha almiraa waljidaal waxay isdhexgeliyaan mataqaanaa mutalabisiinta almiraa waljidaal in laba qofoo meel taaga ma diinta ay ku doodaan oo lololoo diinta dood laga dhigo taas lama ogola waa tashiikan laftigiisa axmed bin axmel bin xambal kitaabkiisa uu sunnada kaga hadlayo yidhi ma bannaana in lagu doodo diinta miraa waa maxay muran in laga dhigo ama aad aayad qanaababa laga dhigo waa la diiday laakiin tan saxdaa waa maxay almunaadara waa mid uga adkaaday niman kale iyagaa diidayey yaa labadooda diidayay in la wada hadlo waxaa diidayey kuwii daalimiinta ah waana waxaa lagu yaqaano daalimka xaqa qarinaya bannaankaa isugu imaana marka la yidhaahdo mubtadici ka cara waa waraybu maanta dambe dawada la geli war mayo kitaabkii sunnadan ku kala baxaynaa العلم والشرع فإن كنت على الحق فالحمد لله وإن كنت على الباطل tub ilى الlah haddii la yidhaahdo in la doodo oo diinka lagu doodo munaadaro la sameeya waa bidco asliyanba nebi maxamed baa soo dooday calayhi الsalaatu wasalaam isagaaba soo bilaabay nasaaru la dooday yuhuud buu la dooday mushrikiin buu la dooday ilaahay baa odhanaya walaa tujaadilu ahla اlkitaabi ila bilatii axsan ama wajaadilhum bilatii hiya axsan waa maxay jidaalkaas waa munaadara saxaabadii nebiga ka waran cabdullahi bni cabaas cali bni abi aalib abubakr sidiiq abubakr sidiiq maalin zakaad buu la dooday cabdullahi bni cabaas khawaarij buu la dooday cali bni abi aalib khawaarijtii buu la dooday qaar shiicadii ka mida sida loo doodaya dadka naskaa lagu sahagaya bal khawaarijtii oo labiiyo toban kuna ayuu la dooday cabdullaahi ibnu cabaas sideed kun buu soo celiyey dood dood barakaysan bayba ahayd sideed kun baa soo laabatay markuu naskii hor maxaa dad isla quman oo diin sheeganaya ahay qisadii uu ku soo celiyey iyo say u doodeen kutubta a laga helaya hadda haddaan bilaabo waqti dheer bay qaadanaysa saddex arrimood ay ku doodeen saddexdiina kitaabkii sunnada uga qanciyey waa ka laabteen intii daacadda ahayd oo soo laabatay afar kun baa meeshu ku hartay afartii baa cali dagaalamay radia allahu canhu cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu si gaara ah ula dooday nin waktigii dambe jiri jiray oo caalim culammada khawaarijta ka mida ah, oo la odhan jiray naafic ibnu asraq asaariqada ninkii aasaasay imise goor buu la dooday ma bidcaah saxaabiga mubtadic miya maya xaqiibu dadka u ifinaya maxaa yaele ninkani shubu ummad ku luminaya hadduu ku luminaya yaa joosinaya culimmadii almiraadalemaha waxaa la diidaye almira baa la diidayaaye almunaadara sharciya waa la rabaa jahmiyadii baa lala dooday waa ka axmed bin xambal baa la dooday waxaa lala dooday qadariya axmed bin xambal ka hor awsaaci baa la dooday sanadku boqol markuu ahaa amiirkii qadariyada oo dhan waxaa la dooday shiikhii weynaha awsaaci cabdiraxmaan awsaaci raximahullah gaalkaas waxaa la odhan jiray jahmiga ee qadariga waa la xukumay gaalnimadiise waxaa la odhan jiray haylaan ibna abi haylaan alqadari maxaa yeele waa nin rumaysan ilaahay inuusan ogeyn koonka wax ka socda marka wixii dhacaan buu ogaanayaa buyi kufriga ka weyn buyi markaasuu qur-aan iyo axaadiis buu raadinaya banaanka soo dhigay u leeyahay calim allah calim allah maxaa laga wadaa alla hadduu ogaadaa laga wadaa buy hore uma ogeyn subxaana allah markaasaa dalaa'ir kitaabka looga soo saaray ummad baa dhegaysanaysa ku luntay waa laga soo celiyey waad garanaysaan yuusuf albuwaydiga hadda aan ka hadlaynay ee imaam shaafici xilligiisii yani noolaa maya yuusuf kale way boodigan yuusuf kale oo xilligii sufyaan thawriyi noolaa wuxuu yihi hooyadayna khawaali waxay ahayd raafida shiico ree aabbaayana waxay ahaayeen buri qadariya ilaahay wuxuu igu badbaadiyey buu yihi sufyaan thawriy ilaahay wuxuu igu badbaadiyey sufyaan thawriy macnaa doodiisii uu baatilka la hortaagan yahay iyo doodihiisay arkayaan markaasaa ahlu sunnuhu soo raa aninkii diin raba khaylaan ibn abi khaylaan laba su-aal baa la weydiiyey amiirkii muslimiinta markaa waxaa ah cumar ibn cabdilcasiis khaliilkii shanaada muslimiinta awsaaci baa weydiiyey haddaad leedahay alle marka wax dhacaan buu ogaanaya waxaan ku weydiinayaa baa layidhi fircown in muuse gurigiisa ku kori doono alla ma ogaa mase ma ogey xogi waa aamus ilaa ilaahay baa oranaya waxaan u waxyoonay waxyigaasoo waxyi ilhaama waxaa loo waxyoonayaa ummi muusa an irضiciihi nuuji faidaa khifti calayhi haddaad cunuga u cabsato maxaa la samaynaya faidaa khifti calayhi faalqihi fi soo ma walaa takhaafii walaa taxzanii ina raaduuhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliin ha cabsanin waan kuu soo celin doonaa weliba rasuul baan ka dhigi doonaa soo mustaqbalka soo socda alla ma oga ha aayad kale alla wuxuu kaga waramayaa badda kurida ama webiga yaltaqif waxaa qaadanaya yani waxaa qaadanaya ma caduwun lahu wa caduwun lii caduwun lii wa caduwun lah cadow anigu aan leeyahay fircoon iyo cadow wiilka yari uu leeyahay oo fircoon ayaa qaadan doona in guriga fircoon uu ku goro nabi muuse oo markuu weynaado dowladdan uu burfuriyo taabuudkan ilaahay soo hore uma ogeyn nacam nebi maxamed inuu soo diri doono tawraha buu ku sheegay soo aalla ma oga nacam caalamka saacadda markay dhacayso soo mustaqbalka maaha yaa ogo alla aan ahayn haddii ilaahay wuxuu soo socdo ma oga waa gaalnimo weyn fa fabuhita aladii kafar wuxuu xujo gaalka laba farood baa loo taagay ima tawba wa iman qatl waa diiday inuu toobad keeno wuxuu fatwooday awsaaci in la dilo waxaana dilay amiiru lmuminiin cumar ibn cabdilcasiis doodaas waxay socotay dhowr bilood dad badan oo qadariya ka haray oo moodi jiray wuxuu sheegaya inay xaq yihiin haddaan xaqa la ifin oo xaq iyo baatilka la ishorkeeni sidee dadku ku ogaanayaan meesha xaqu ka jiro khidaaca iyo makri weeye marka in laga qariyo dadkoo la yidhaahdo imaamkaa qaba axmed bin xambad baa qabay imaam shaafici baa qabay ah, miraagaa la diiday labadeena masale fiqiga isku qabanay ahaaraan isku qabanay kaasa isku radinay mid kala isku waxaas waa la diiday asalkii waa kan qabuuliyiintan maxaa naga dhexeeya laa ilaaha ila allah baan isku haysana ilaahay bay awliye ugu dhawaadeen jiilaani iyo weyse sheekh nuur bay baryeen madiidii nabi nebi maxamed ba adinkaan idin weydiinaya مديد إلهي محمد زهاغذنا يقول مدد يا جيلان ما والله كل اللي أوكي هدان كعن المسلمية شيء لازنادقة ما شيء قلت أبو دعينا يعني يا شيء مرجع ما شيء قلت يا شيء ما وتاقنانينا وأعطينينا تطبر ما كقلعي إن ساكن في شيء إن ساكن هرتي بلهم تطبع عليه ورا الله هذا نويه حفرني ونسدي إليه Ah, mawlidka doodayaal baa laii sheegay waxaan duusan raad lahayn oo meel looga dayda usan lahayn mayba naga daayaan ah, mayhe naga daayaan odagaas maxaa galay sanadkan may naga daayaan umar sanadka kale oo naga fogeed udhi aniga bidcada ha keeni dadkii cilmi ahaan baa loogu caddaynaya shirkigii baa la caddaynaya daaquudkii baa dadka loo caddaynaya dad badan baa ka haraya wallaahi kama aamusayno ama ha ololaaan murji'ada iyo danaadiqada ama ha aamusaan allahu akbar allahu akbar waa caddaynaynaa insha allahu tacaala culimmaduna iyadaa qabta in xaqa la caddeeyo oo baadilka la dumiyo waana duminaynaa insha allahu tacaala wajazaakum allahu khayra wallahu subxaanahu wa tacaala aclam